alxamdu lilaahi rabb alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wa salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wala tajcal ma callamtana wabalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin ah, mas'aladii maalinta dhaweed aynu ka warrannay ee ku saabsanayd in doollada ama saraawiisha hadda qaabkan hadda cusub markaa saraawiishu dee waxa weeye inay kala duwanaayeen waa inagii tilmaannay oo hadda bakistaaniyiintu saraawiishay xidhaan waa saraawiil waaweyn u aragtay ma fileen kuwaasoo kale de haddii la kala furo noocay culammadu sheegayaanoo kale waa noqon karaan waayo aad bay waaweyn yihin haddii markaa fadqi lagu sameeyo iyaga la furo waa ka iman kartaa inay markaa cawradii qariyaan oo sidii wax markaa yani saasoo kale ay noqdaan noocyadan hadda marka waxa weeye iyaga laftoodii baa dee maraatib iska noqday iyagoo marka hore ay markaa urursan yihiin ayaa haddana waxa weeye qaar aad u sii dhajisaa jira waxaa kaloo jira qaar markaa xaggii sare lasoo soo gaabiyey oo candhada halka sare lagu eriyey oo yacni markaa hoos uu soo dhacayo ayaa jira oo qofka cawradiisu ay muuqan karto waayadan dambaa la soo saaray ka noocaasah qof aad u taxadiro mooyaane qofka kale waxaaba dhaci karta jidhku sidiisa inuu u muuqdaba oo dadka qaarkood markay sujuudaan dee qof aad uga taxadiro halkaa markaa garan dheer geliyey mooyaane ka kale waxaa muuqanaya jidhkii oo cawradii wax ka mida muuqanayo oo xaggan sare ee surwaalka ka sarraysa ka muuqanaya qaar aad u dhejisaa jiro oo qofka markaa waxa weyaan xataa aanu isagu iska saari karin ilaa la yidhi dadka qaarkood waa laga bixiyaa siduu ugu dhegsan yahay yani waxa weye in laga siiba mooye isagu iskama bixin karaba marka marba nooc baa loo sameeyaa way sii kala dardaran yihiin qaar yacni hadda meela ka daldaloolana waa la sheegayey marka waxa weeye calaa kulli xaal mas'alada markaynu tilmaamaynay ra'yiga sheekh albaani markaynu sheegaynay waxaynu u sheegaynay lilmacluumiya sheikhuna marka waxa weeye masalada aad buu u qabeeyey uguna nuxnuxsan jiray fataawooyin fara badanna waa ka yidhi oo marka waxa weeye masmuuc iyo maqruuba leh laakiin culammadan kolley mucaasiriintu waxay u badan yihiin oo jumhuurkoodu qabaan inuu hadda marka waxa weeye surwaalkaasi uu yahay mushtarak tashabbuhna uu ka imanaayo waxa ikhtisaaskeee gaaladu la gaarka yihiin allahuma ilaa shaygaasi inuu yahay shay mansuusa oo dee nas uu ku soo arooray yani waxa weeye shayga ha la imanina yacni oo gaalada khilaafa laakiin shaygii markaa culammadu ay u qaateen inuu markaa tashabbuh yahay camalka markaa waxaweye markaa jira ama bii'adaa ka jira oo dabeedna marka ay yidhaahdeen waxa weeye tashabbuhay soo gelaysaa mar hadday gaala la gaar yihiin ha laga tago dee casri hadday sidaa ahayd casri kale haddii aynay noqon oo ay markaa noqoto markaa inayna gaaladii la gaar ahayn ee mushtarak ay tahay tashabbuhi meesha waa ka baxaya allahuma ilaa shaygaas inuu mansuus yahay mooyaane hadduu mansuus yahay oo layidhi khaalifu lmushrikiina saasay sameeyeenaha samaynina marna isagu isma beddelaayo waayo waa mansuus laakiin shaygii culammadu cumuumaadka ay u geliyeen ijtihaad yaga xaggooda ka dhacay ee nas nebiga laga haya aanu jirin calayhi salaatu wasalaam waxay ku xidhan tahay ikhtisaas ma tahay yacni marna camalkaa laga eegayaa marna dee waxa weeye naskii nebigaa laga eegaya marka wakhtiga ay noqoto marka waxa weeye mushtarak ay noqoto aynay u gaar ahayn gaaladii aynay u gaar ahayn dee ma noqonaayo marka waxa mid taa ku xaaraan noqonaya laakiin waxaa soo haraysa cillada kale ayaa soo haraysa oo ku saabsan inuu waxaweeye hadduu cidhiidhi yahay oo cawradii sawiraayo inuu taas yadaa mamnuucu noqonayo ahlucilmiguna saa waa tilmaameen haddii markaa sheekh ibnu baas yahay hadduu ibnu cuthaymiin yahay hadduu fawsaan yahay hadduu yani markaa eh, cabdimuxsin cabaad yahay hadduu khayrkood yahay ahlucilmigu haalibkoodu waxay mareen ay tilmaameen hadda cillo tashabbuh inaan si caama loogu xaaraantinimaynayn laakiin hadduu fadfaad yahay oo uu yahay oo cawradii aanu sawirayn inuu bannaan yahay haddii laakiin markaa cawradii uu sawiraayo inuu noqonayo marka waxa midaan markaa bannaanayn siday ahlucilmigu markaa sheegayaan saas iyada aweeye sida kolle ila raajixayna waa saas yani ashyaada qaarkood waxaa loo soo naqlinaya lilmacluumiyin yani fataawaha culammada iyo marka la tilmaamaayo marka fatwada albani ee tashabuha ku saabsan inuu marka labada cillo xaaraan u noqonayo arrinka tashabuha ku saabsan taas hadda marka waxa weeye qowlkaasi mucawal maaha laakiin sababta kale culamadu waa isla ogolyihiin culammadu ta kale waa isla ogol yihiin marka mid gaara oo nooc gaara loo sameeyo cawradii muuqanaysana isagu waa ka duwan yahay oo dee waa wuxuu noqonayaa cawradii inay muuqanayso mamnuucu noqonaya nooc gaaroo saraawiisha ka mid a ah haddii marka waxaweyan cid gaari ku caanbaxdo xunxumi taasi waxa weeye waa arrin iyadu khaas ah oo gaari weeye waxaa la odhanayaa surwaalkan cidda xune caynkaa iyo caynkaasay u sugnaaday ya marka saraawiisha qaar waxaa leeyihi waxaa caadatan markayse markaa xidha yacni dadkan xune marka waxa weeye kuwan eh, liwaatiyiinta ah ayaa markaa xidha dabeedna waxay ugu tala galeen inay markaa muujiyaan yani markaa duburtooda halka dambe inay ka muuqato bay ugu talagaleen kuwa noocaasoo kale ahi waa kuwo markaa waxa weeye dee markaa sidooda u saraysan oo in marka laga fogaado ay tahay yani waxay noqonaysaa cid gaaru u sugnaaday noqonaysa laakiin surwaalkii yani isagu marka waxaweye calaa kulli xaal ka maran in cawradu muuqanayso ama markaysa markaa dee cid gaalada ka midoo xun oo la yaqaanoo gaara markaysa markaa ku calaamadsan oo sidaa lagu yaqaano aanu ahayn kan caame hadda dadku xidhaan aan marka ahayn amaba markaa ku dhejisanoo cawradii sawiraya hadduu yahay yacni kuwaas iyagu waxay noqonayaan qaaran bannaanayn bay noqonayaan laakiin si caama in bandaloonku ama surwaalka hadda qaabkan yacni marka cusub u tolan inuu markaa u xaaraan yahay oo tashabbuh ku xaaraan yahay yacni qowlkaasi saxiix ma aha ee sida badanka culammadu maraan ayaa markaa saxiixa fataawaha culammadana waa heli kartaan nadkana waa ka heli kartaan yani kutubta waraqigaana waa ka heli kartaan yani marka iyagoo yani cod ana waxaa ka heli kartaan fataawooyin badan yani nadka ayaa ka heli kartaan ahlucilmiguna aad bay uga hadlaan masalada noocaas ah marka waxa weeye taas yada ah waa in marka waxa la ogaadaa masaladan ku saabsan tajsiimulcawra rag iyo dumar inaan markaa qolana samayn karin oo masale ay ka siman yihiin ma aha markaysaga wax ku gaara dumarko keliya yani waxa weye hadda dumarka waa la qariibsanaya haddii dee waxaweyaan mara dhejis oo yani marka iyada ku dhegsan oo dee waxaweye naasaheedii iyo markaysagaa sawiraya hadday markaa soo qaadato waxa weeye waa la garanaya markaysaga markaa ta noocaasi inayna sax ahayn laakiin inanka haddii isku soo dhejiyo oo waxaweeye marka cawradiisii wax ka mida alyataynkii iyo markaysa marka waxa udhexeeya iyo ay markaysa waxa muuqanayaan oo ay markiisa marka ku dhegsan yahay oo marka waxaweeye meeshii godnaydna ay godmayso meeshii buurnayd ay soo buurayso yani ilaa marka addimada waxa udhexeeya ta noocaasa waxaweeye waxaa laga yaabaa inaan marka waxaweye saa loo eegin ayaa laga yaabaa isaguna aanu isu qabin inuu wax marka qaldan la yimi aanu isu qabin marka tan noocaasoo kale aad yo aad waa in marka waxaweyan loogu baraarugsanaada yani shardiga ku saabsan cawrada marka la qarinaayo in cawradii waxa weeye markaa aynay noqon shay tajsiiminayo cawrada ku dheggan waa mid laga siman yahay oo rag iyo dumarku aynu ku kala duwanayn yani marka ay ka siman yihiin yani marka weeye loo baahan yahay marka qolo waliba inay marka waxaweeye cawradeeda ay qariso marka laga rabo hadduu xaaraan noqdo qadarka nooca xaaraanta ah ee maryaha ka mida noocu doonaba ha noqdee wuxuu noqonayaa inaan iibkiisuna bannaanaanayn ina allaha idaa xarama shayan xarama amanahu nabigu wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam ilaahay hadduu shay xaaraantinimeeyo lacagtiisana waa xaaraantinimeeyey yacni waxa weeye labadu marka ma kala harayaan ilaha shaygu waa xaaraan yani caam ahaan baan ka hadlayaa taas yani surwaalka waa wada xaaraan maynaan odhan ee wixii marka xaaraan markaa noqda noocuu doonaba ha noqdo marada marka waa noocu doonaba ha noqdo ama rag ha xidhaan ama dumar ha xidhaan waxa weeye in yacni la iibiyaana waxay noqonaysaa inaynay markaa bannaanayn bay markaa noqonaysa oo waxa weeye walaa tacaawanu cala alismi walcudwaan ha isu caawinina ha isku kaalmaynina dembiga iyo xadgudubka ha isku kaalmaynina yacni ayuu allahna yidhi aayadda allah ku sheegay marka saas aawadeed waa in lagu dadaalaa waxyaalaha la iibinaayo yacni wax markaa wanaagsan inay yihiin ama shareecada ku xalaal oo bannaan inay yihiin waa in lagu dadaalaa wax walba markaysaga waa la iibiyaa waa inaan la odhan oo gaaladu sida wax walba isaga iibiyaan waa inaan wax walba laysaga iibin in loo miidaan dayaa oo layska hubsadaa oo waxa la iibinayaa wax wanaagsan ay noqdaan dadka waxa loo soo waaridaya ay noqdaan wax wanaagsan taas yadaa waa in lagu dadaalaa si kasabkiina uu xalaal u noqdo waa in aad iyo aad lagu dadaalaa Eh, masaladan ku saabsan aynu soo maray eh, xabaalihii mushrikiinta in la fagay oo mawdicii masjid laga dhigaayey sababtu waxay tahay xabaalaha gaaladu eh, xurmo maleh maadaama xabaalaha gaaladu aynay xurmo lahayn ayaa inta xabaalahoodii meesha laga fagay oo bimacnaa lafahoodii laga guray ayaa dabeedna mawdicii mawdicuna wuxuu ahaa mawdic markii hore mulki abu ahaa oo dee wakhtigii qabla alislaam waxaa dhici karta meelaha beeraha ah inay wax iskaga xabaalan jireen beerihiina ay ka dhigan jireen marka waxa weye calaa kulli xaal waa laga fagay iyagu xurmo male laakiin xabaalaha muslimiinta iyagu marka waxa waa ka duwan yihiin xurmay leeyihiin marka in la fago oo marka waxaweye la yidhaahdo intaan lafahoodii ka guro ayaan marka ka dhigayaa meelaan ama dhisto ama meel waxaweeye marka masjid ah ama wax la mida yani tan noocaas iyadu kama imanayso waayo isaga markaa u xaq yeelanaya in markaa laga duldego ama markaa xabaalihii la dhisto mid bannaan ma aha adigu xabaashii waxaa la saari karaa oo meeshii laga naqlin karaa haddii ay tahay meel mulkiya haddii lagu aasay oo idan la'aan loogu aasay tan noocaasoo kale ay tahay sida waqtiyada qaarkood oo dee dagaalla ay dhulalka qaar ka dhacaan ama magaalooyinka dadka qaar ay dhacdo inay iskaga aasaan yani markaa eh, meelo aan marka munaasib ahayn ama marka waxa weeye yani ariiqii caamka ahaa ee la marayey ee meel looga leexda aynay jirin ee sekadaha dhexdooda ahaa ama markaysaga ilin guri lagu aaso ama daarad cidi leedahay oo mulki ah lagu aaso kuwa noocaasoo kale waxay noqonaysaa in laga saaro inay tahay oo laga guro waayo markii hore yani waxaweye mid lagu aasay yani markaa idan sharciya mid lagu aasay ma aha yani maadaamay sidaas yadaa tahay yani xaq uma yeelanayo mawdican waxay noqonaysaa inta laga saaro in xabaalaha muslimiinta lagu aaso la geeyo ayay noqonaysa laakiin haddii kale meel xabaalo ah in la yidhaahdo waxaweye waa dhisanayaa ama xabaalahan ka gurayaa ama marka inta la baabi'iyaa marka waxa laga dhigayaa yani marka guri laga dhisanayaa ama masjid laga duldhisayaa ta noocaasi markaa sax noqon mayso marka waxa weeye taas iyadu waa waxay noqonaysaa midaan marka bannaanayn ayay markaa noqonaysa waddooyinka marka waxa weyaan yani cudurdaar noqon mayso in la shaarac baa meesha maraya oo shaaraca lama qalluucinaayo saxdu waxay tahay in marka waxa weeyaan yani laga leexiyo yani marka xabaalaha laga leexiyo yani waxa weye mar haddii aynu meeshu wadda aynay ahaan jirin E ay tahay shaarciyadan hadda waddooyinka la bixiye ee magaalooyinka gawaadhida loo bixiye balballaadhan ayaa markaysaga ku soo beegmay lamana qalloocinayo ta noocaasi markaysaga nidaam saxa ma aha waxay saxdu tahay in laga leexiyo ayay markaa noqonaysaa yani taasi ma noqonayso cudurdaar noqon mayso haddii waxa weeye dee xukuumadii ay iskaga tallaabsato dee waxaweye xukuumaddii lagulama dagaalamayo mid lagula dagaalamayo ma aha laakiin waxa weeye sida ay samaysay markaa ma noqonayso mid saxa markaa ma noqonayso xadiidkan man istataaca minkum alba'ata falyatazawaj fainahu aghadu lilbasari wa axsanu lilfarji waxa uu sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam eh, ruuxii guur awoodi kara eh, ha guursado waxaanu cabdullahi bn mascuud uu yidhi kuna maca anabiy sala allahu aleyh wasalama sida riwaayaadka qaar ku soo aroortay kuna maca anabiy sal allahu aley wasalam shabaaban laa najidu shayan riwaayada bukhaariga waxaanu ahayn nebiga la jirkiisa calayhi asalaatu wasalaam dhallinyaraanu ahayn shabaaban laa najidu shay'a riwaayaadka bukhaari riwaayo ka a ah intaa ku daraysa dhallinyaraannu ahayn aan waxba haysan bimacnaa aan xoolo haysan fa qaala lana rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam markaasaa rasuulka ilahi wuxuu nagu yidhi man istataaca albaa'ata falyatazawaj xadiisku markaa wuxuu sheegayaa iyagoo dhallinyaro aan waxba haysan ay yihiin inuu nebigu sidaa ku yidhi labada xalna u sheegay yacnii xadiiskii waa caam oo iyaga iyo khayrkoodba waa soo gudagelayaan waa dhici kartaa ruuxaan waxba haysan inuu guursado hadduu helo cid ugula bedheerayso la sabrays way surtoobi karta mar kalena waxaa la amray ruuxaan dee awoodi karaynin ama ciddii fuqara ahi inay waxa weeye dhowr sugnaato walyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yughniyahum allahu min fadlih ha dhowr soonaadaan kuwa markaa waxa weeye aan haysan waxay ku guursadaan ilaa ilaahay hodan kaga dhigayo fadligiisa iyo risiqiisa wax ka mida xadiidkan laftiisana waa ku sugantahay waman lam yastatic fa calayhi bisawm saasaa ku sugan marka xadiidku wuxuu sheegayaa laba xal xal waa xalka asliga ah xalna waa xal bedeli ah ruuxu markaa waxa weeye shahwada ku abuuran dariiq xal ah oo sharciyaa loo yeelay xalka koowaad waxa weeyaan kii guur awoodi karaa bimacnaa waxa weeye kharashyadii guurka awoodi karaa ha guursado waa amar wakhtiyada qaarkood guurkii waa waajibayaa marka u waajibayaana waxay noqonaysaa waa ruux awoodi karaaya naftiisana zina uga baqaaya guurkiina kari karoo kharashkii guurkana haysta xaalkaasoo kale wuxuu ku noqonayaa waajib buu ku noqonaya hadduu kharashkii guurka haysto laakiin naftiisa zina aanu uga baqayn awooddii kale ee markaa waxa weeye xaqa gabadha uu ku gudanayeyna uu awoodi karaayo oo shahwadiina ay ku sugan tahay maalkiina uu hayo laakiin naftiisa aanu zina uga baqayn xaalka noocaasa waatay culammadu isku hayayaan mawaajib bay ku tahay mise sunnay u tahay markaa lafteeda culamada qaar waxay leeyiin waa waajib ha yeeshee jumhuurku waxay u badan yihiin markaa waa sunne laakiin markuu naftiisana zine uga baqaayo kharashkii guurkana hayo xaaladdaasay ku noqonaysaa waajib ku noqonaysaa xalkaasi waa xalka asliga waana sababeeyey nebigio wuxuu yidhi fa innahu aqadu lilbasari wa axsanu lilfarji muu odhan fa innahu yaqudu albasara waayo in indhaha la laabtaa xubinta tarankana la dhowraa asal ahaan waa mid waajib ah oo mar layba inuu la yimaado way tahay laakiin tani siday u sababaysa ayaa sii weynaansha badan baa laga tilmaamaya xalkaasi hadduu suuro geli waayo oo aan markaa lahaynin kharashkii guurka cid faqriga kula sabraysana aanu hayn xaalka caynkaasi xal bedeliya la amray facalayhi calayhi bisawm soon ha laazimo waa iqraa' inuu soonka laasimo amarka la amrayaana wuxuu noqonayaa soonkii inuu farabadiyuu noqonayaa waayo kaasuu ka imanayaa wijaaga laynoo sheegay ee hadduu yar yahay soonku ka iman maayo sababta loo amray soomkana waxay tahay fa innahu lahu wijaa wuxuu soonku u yahay wax markaa waxa weeye shahwadiisi goynayo oo bimacnaa tumayo u ka dhigan yihi sida wanka la tumay oo kale sidaasoo kalea soonka hadduu farabadsado isaguna noqonayaa yacnii hamad badan markaa ma yeelanayo laakiin taasi waxay ka imanaysaa bay culammadu yidhahan haddii soonkii la farabadsado oo si badan loo soomo dee akligana la yareeyaa ku jirto meeshoo aan dee waxa weeye markaa cuntada aad loo badin haddii dee wixii kaa baaqdiiyo waxa kaleba aad qallayso dee taasina waxa weeye waa ka duwanti waayahay marka labada xal baa loo yeelay waxay ahlucilmiga qaarkood ka qaataan alcaadatu siriya waxaa la yidhahdaa inaynay bannaanayn dariiq kale inuu is yidhaahdo marka waxaweye shaahwadaadii ku tegsiiye oo is yidhaahdo marka waxaweeye biyaha iska keen in allaha laa yastaxyi min alxaq ilaahay xaqa kama xishoodo taas in la sameeya inaynay bannaanayn bay culamada qaarkood ka deliishadeen waxaase kaga sii cad xagga daliilnimada faman ibtaghaa waraa'a dalika fa ulaa'ika hum alcaaduun markii la soo sheegay inay xubnahooda taranka ilaalinayaan oo dhowrayaan ragga mu'miniinta ahi oo ay ka ilaalinayaan mooyaane haweenkooda ay qabaan iyo kuwa midigyaalkoodu hanatay ee addoommada ah dumarka addoommada ay mulkiyaan mooyaane cid kaloo dhan inay ka ilaalinayaan xubnahooda taranku ayna ku isticmaalayn markii sidaa allah soo sheegay ayuu wuxuu yidhi faman ibtaqaa waraa'a dalika fa ulaa'ika hum alcaaduun ku kastoo raadiyoo doona waraa'a dalika ay siwaa daalika wax intaa ka soo hadhay waraa waxaa loo jeedaa bimacnaa siwa wax intaa ka soo hadhay kii doona shahwadiisa inuu ku guto ama ku isticmaalo doonaa fa ulaa'ika hum ulcaaduun kuwaasi waa kuwii xadgudbay weeye cudwaankuna shareecada waa midaan ku bannaanayn saas aawadeed waxaa laga qaadanayaa alistimnaa waxaa la yidhahdo ama alcaadatu siriya inay xaaraanto inay bannaanayn ayaa laga qaadanaya xadiiska sideed iyo siddeetan can zayd bni haabitin radia allahu canhu qaala tasaxarna maca anabiyi sala allahu aleyh wasalam uma qaama ila asalaa zayd ibnu haabit waxa uu yidhi tasaxarnaa waa suxuurannay maca anabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga la jirkiisaannu suxuurannay uma qaama intaa dabadeed buu kacay nebigu calayhi asalaatu wassalaam ila asalaati salaadda ayuu u kacay waa salaaddii subax raawigii ka soo warinaya odhanaya waxaan ku idhi anas kam kaana bayna aladaani waalsaxuur kam kaana bayna aladaani waalsaxuur intee u dhaxaysay adaanka addimaadda la addimay iyo waasaxuuri iyo wakhtiga saxuurta yacnii wakhtiga marka waxa weeye xilligaa la saxuuranayo assuxuur haddii la yidhaahdo wakhti la qadaro oo la yidhaahdo siinka laba godo waxaa macnuhu u dhacayaa waa wakhti suxuur iyo wakhtigii la suxuuranayey waayo assuxuur waxay ku dhacaysaa tasaxurka assaxuurna waxay ku dhacaysaa waxa lagu saxuuranayo marka yacni wakhtiga la suxuuranayey iyo adaanka intee u dhexaysay qadar intee la eg qaala qadru khamsiina aaya waxaa u dhexaysay konton aayadood in la akhriyaa udhexaysay wa bilmunaasaba aadaan baa la yidhahdaa aadaan lama yidhaahdo in aadaan la yidhahdaa waxay noqonaysaa khalad waxaa la mida eedaan oo hadda la soomaaliyey yada lafteedu waa aadaantiioo imaalo lagu yaro sameeyey marka adaan weeye aadaan waxay noqonaysaa waa dhegah weeye laakiin adaan waa addimaadda la addimayo wa adaanun min allaahi adaan waa bimacnaa iclaam xadiidkan bukhaari iyo muslim way isku waafaqeen xadiiskuna wuxuu tilmaamayaa marka la soomaayo in la suxuurto oo ay sunno tahay in la suxuurto waa laga qaadanaya fadli baana ku jira waxaana soo aroortay xadiisuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni waxa kala soocaya soonkeenna iyo soonka ahlu kitaabka waa aklatu assaxuur waa in suxuurta la cuno oo la suxuurto oo ahlu kitaabku ma suxuurtaan ee innagu waa suxuurannaa baa nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam marka tashabbuhii khilaafkii markaa la khilaafayey gaaladana maadaama ay ku sugan tahay suxuurta in la cunaa waxay noqonaysaa inay tahay marka waxay mu'akkad inay sii tahay ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa marka la suxuuranayo soo dhowaadka in laga dhigo suxuurta oo habeenka marka kale barhkiisa aan laga dhigin taana nebigu waa ammaanay calayhi salaatu wasalaam oo waxa uu yidhi laa eh, tazaalu ummatii bikhayrin maa cajalu lfitra wa akharu asuxuur ummaddaydu khayr ka zuuli mayso ka bixi mayse khayr bay ku sugnaanaysaa intay afuraaddana dedejinayaan suxuurtana dibdhigayaan marka suxuurtii in la dibdhigo soo dhowaadka laga dhigo inay fiican tahaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya habeenkii in la socon karo waayo saxaabadani nebigay u yimaadeen la suxurteen xaaja hadday keensato waxaa kaloo laga qaadanayaa cidda fudalada in lala suxurtaa inay bannaan tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa marka suxuurta la suxurto inaan dib loo sii seexan inay fiican tahay waxaa kaloo laga qaadanaya qiyaasta in dadka wax loogu qiyaaso waxay garanayaan waagaa saacada ma jirin laakiin maadaamaay saxaabadu garanayaan iyo taabiciintu ay garanayaan aayaadka inta lagu akhrin karo qadarka lagu akhrin karo dee waxay garanayeen baa loogu tusaalaynayey wakhtiyada qaarkood waxa wax lagu tusaaleeyaa sida axaadiista ku soo aroortay fuwaaqa naaqa hali intay ka xigsimooto ya wakhtiyada qaarkood yacni waxa weeye ashyaadii ay yaqaaneen baa loogu tilmaamaya marka qadar konton aayadood la akhriyaa u dhexaysay buuli taana waxay ku tusinaysaa inaan waxa weeye wakhtigan waagu dilaacayo in wakhti in loo yaro dhexaysiya ay fiican tahay ayaa laga qaadanaya waxaanay yidhaahdaan culammada badankoodu jamaahiiru ahlicilmi haddii ruuxa waagi ugu dilaaco isagoo cunaya ama markaa adaankii la addimo isagoo afka ku haya ayaa adaankii dambe la addime cidda adaanka addimaysaana waa cid markaa wakhtiga sugto oo hubisa cid iska addinta maaha xaalka caynkaasa waa joojinaya wuxuu afka ku hayana waa tufaya sidaasaa jamaahiiru ahlicilmi ay yidhaahdeen waana sida afarta madhaboodba ay ku tageen qowl kaloo yar baa jiroo cidda ku tagtay ay yar tahay oo odhanaya maya afka waxa uu ku hayo marka la addimo intaa waa liqayaa weelka uu gacanta ku hayana dantiisa waa ka oofsanaya xadiis macnaha lagu soo wariyeyna waa keenay marka ra'yiga noocaasa waxaa qaba sheekh albaani ayaa qaba xadiiskana wuu saxiixiyey culamo hore oo ka horrayso xadiiska saxiixisayna waa jirtaa wakhtiyada qaarkood waa raacnayoo sida albaani ayaanu mas'aladaas ku camalfali jiray laakiin sida qablo sanawaat aan sheegay qowlkiisa waa laga raajaxsan yahay waxaa dib iga caddaatay sida jumhuurku inuu saxan yahay jamaahiirtu siday ku tageen inay tahay sida saxiixa sababtuna waxay tahay xadiiskaas wuxuu sheegayaa idaa nuudiya lisalaati haddii salaadda markaa la addimo wa fii yaddi axadikum alinaa gacanta midkiinna uu ku sugan yahay weelkii uu ku sugan yahay raashinku ku jiray amaba dee sharaabku ku jiray falaa yadachu xataa yaqdiya xaajatahu minhu yaanu dhigin ilaa uu dantiisa ka guto ka dhammaysto yaanu dhigin xadiidku waa saxiix laakiin dalaalada xadiidka ayaa laysku khilaafsan yahay muraadka looga jeeda maxay tahay waayo adaanka la addimayo ma kii hora ma kii damba lama kala sheegin ilaa ay dhacday culamada qaarkood inay ku xambaareen adaanka waxaa looga jeedaa yacni waxa weeye macno ka caamsanba macnihii waxa weeye markaa soonka ku saabsanaa ay ka dhigeen oo ay u fasireen inuu la mid yahay xadiiskii tilmaamaya haddii cuntada la soo dhigo oo salaadana la qiimo yacni fabda'uu bilcashaa shuraaxda qaar saasa bay u fasireen waayo wakhtiga suxuurta inuu ku cad yahay kama muuqato kama cadda inkastoo jumhuurku wakhtigan ku fasireen marka wakhtigan lagu fasirana ma adaankii horea loo jeedaa maka dambea loo jeedaa nuudiyaa la yidhie kii dambe inuu yahay iyo kii hore inuu yahay markaana lama kala saarine bacdu ahlicilm waxay ku fasireen in adaanka hore loo jeedo waaya culammada qaarkood waxay ku fasireen in adaanka dambe loo jeedo laakiin waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa in waxa weeye in wakhtigii ka hor markaa la addimay oo adaanku wakhtigaa dhacay amaba calal aqali uu ka shakiyey wakhtigu markaa adaankii inuu markaa wakhtigii waafaqay oo intuu eegay uu wax markaa waxa weeye waa berya arki waayey waxaana jirta adilo tilmaamaysa haddii adaanka dambe la addimo in waxa weeye markaa la joojiyo axaadiis baa nebiga ka soo aroortay calayhi salaatu wasalaam oo tilmaamaya adaanka bilaal yaanu idiin diidin cuntada ilaa uu ka addimaayo ibnu ummi maktuum ya waayo bilaal wuxuu addimaa goor habeena xataada waxa ka dambeeyana xataada waxa ka horreeya waa khilaafaya xukum ahaana waa ka duway waa mid waa midda kale waxaa soo aroortay adaanka dambe waadaanka ibnu ummi maktuume inuu waxa weeye markaa cuntadii mancinayo axaadiista qaarkooda iyaduna sheegaysa waxaa kaloo soo aroortay aayadda qur'aankae allah uu yidhi wa kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajri cuna oo cabba ilaa uu idin caddaanayo xadhigga cadi xadhigga madow idinka caddaanayo xaalu fajriga ahaaday bimacnaa habeenkiiyo maalintu ay idinkaa muuqanayaan waaga inuu berye ay idin caddaanayso taasna waxaa laga fahmayaa haddii waagii caddaado oo markaa la xaqiiqsado waagii inaan la sii wadaynin waayo xataadu waa gaayo wax ku dhammaanayaan oo aan laga tallaabayn haddaba sheekh albaani iyo cidda ra'yigiisa markaa qabtaa waxay deliishadeen xadiidkan in looga jeedo adaanka dambe waxaa caddaynaya raawiga su'aasha la weydiiyey oo dabeedna markaa waxaan uu tilmaamay inay waxay wa kaanuu yu'adinuuna idaa basaqa alfajru taasaa qariino ahoo caddaynaysa inay markaa wakhtigay dhacaysay ay tahay adaanka dambe inuu ahaa xilligii inuu ka hor dhacana inaan laga shakine yacni xilligii inuu dhacay taasaa caddaynaysa laakiin jawaabteedu waxay tahay riwaayada caynkaasa sida albaani laftiisa uu qiray oo kitaabkiisa ku sugan tamaamu lminna fi tacliiqi calaa fiqhi sunna cidda hadalka odhanaysa abu hureyre ma ahee raawiga soo warinayaa odhanaya raawiganna wakhtigan ma joogin marka qadarkan waa mursala albaanna waa baqira idan xuja kuma jirto hadduu abu hurayra odhan lahaa xujay noqon lahayd amaba saxaabi kale uu odhan lahaa laakiin mar hadday noqoto raawi taabiciyoo soo wariyeyoo beri dambe yimi baa sidaa yidhi dee cidduu warkaa ka soo naqliyey ma sheegin ma isagaa ijtihaadan ku cabiray mise cid buu ka maqlay hadduu cid ka maqlay ciduu ka maqlay waa ayo marka sidaas aawadeed taasna sidaasaynay u caddayn ah. ah, su-aashan waxay ku saabsan tahay mu'adinku markuu addimaayo ixtiyaad inuu sameeyo wakhtiga ka yara horraysiiyo si dadku waxa weeye ay u taxadiraan oo markaa aynay ugu dhicin waa berigii aynay ugu dhicin oo wakhti ka horraysa u addimo si waxa weeye markaa dadka ay imsaagii iyo cuntadiiyo sharaabka inay joojiyaan hore ay ugu sii sameeyaan miyuu yeelayaa mise dib buu u dhigayaayo markuu waagu dilaacu addimaya jawaabtu waxay tahay adaankan dambe goorta loo addimayaa waxa weeye waa salaadda waxa loo addimayaa ma aho keliya yacni dadka ixtiyaadkooda adaankan dambe waa adaan lisala ah salaadoo weli aan markaa soo gelinoo waagi dilaacin haddii la addimana waxay noqonaysaa inuu wakhtigii salaadda aan la addimin marka waxay ka dhigan tahay salaaddaasi bila adaan inay dhacday iminkana waa dhacdaa yacni waxa weeye in markaa adaankii wakhtigii salaadda laga hormariyo hadday tahay waxa weeye markaa subax hadday tahay iyo hadday duhur tahayba salaadaha kale badiba marka waxa wakhtiga inaan laga hordhicin baa dhacda laakiin salaadda duhur iyo salaada subax yacni waxa dhacda mu'adiniin badan inay wakhtiga ka hor dhacaan duhurka hadda waxaad arkaysaa iyagoo aan markaa harhkiba soo wareegin oo masjidka haddaad iska taagto geesta qoraxdu ka soo baxdo iyadoo uu wada bacad yahay oo in yaroo hari ayna ka soo degin kulay fiiqa sare tahay geesta kalena harku markaa iyadoo uu wada qariyay oo uu baxsan yahay weliba ayay addimayaan markaasaa mid hadduu addimana kuwa kalena iskaga raacayaan ta noocaas waa arrin qalada arrin qalada weeye adaankii xilligiisii ma dhicin waxaana noqonaysaa in laga hor dhacay bay noqonaysaa in la sameeyana ma aha yacni mas-uuliyad baa saaran qofka mu'addinka ah waa inuu hubsadaa inuu waxaweye waagi dilaacay waa inuu hubsadaa in duhurka wakhtigiisa ay gaadho zawaalkii u yimi taas yada waa inuu hubsadaa haddii marka waxa weeye wakhtigu aynay gaadhin u addimo waxay noqonaysaa salaaddaasi bila adaan adaankaasi wuxuu noqonayaa xilligiisi ma dhicin saas aawoodee muctabar maaha ya labadaa salaadood si gaara waa in loo taxadiraa loo hubiyaa way dhacdaa salaadaha kale marmar markaa in laga hor dhaco wakhtiga waaba la sheegay rabadaannada qaarkood iyadoo qoraxdu soo jeedda in masaajidda qaar laga addimeey dacal iyadoo la soo jeedda oo magaalada meelo ka mida laga arkayo in marka waxa magaalada meelo ka mida laga addimey ta noocaasoo kale waa arrin kalad ah dembi baanu xambaaranaya dadka u afurinaya ee marka waxawey iyadoo aynay gaadhin xilligii la afuraayey uu adaanka iskaga dhuftay waa ku dambaabaya marka waa in ixtiyaad baa loo hormarinaya in la yidhaahdo sax maaha cunitaanka iyo cabbitaankana wakhtiga la joojinaya waa goorma xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajr lama odhan markaa ka shakidaan yatabayana ibnu cabaas baa loo sheegoo la yidhi marka haddaan kala garan waayo ka warran kul maa shakkakta xataa laa tashuka ya cun buu yidhi intaad shakinayso cun ilaa aad ka shakin weydo waayo allah wuxuu yidhi xataa yatabayana ilaa ay ku kala caddaato marka waagu markuu dilaaco ay caddaato markaasaa la joojinayaa yacni adaankani marna waxbuu xalaalaynaya marna waxbuu xaaraantinimaynaya waxay ka dhigan tahay in la leeyahay inaad wax cuntaan dadow xaaraan baa idinka tahe joojiya ya marka iyaday u bannaan tahay dee inuu sidaas sameeyo ma aha marka waa in la sugaa xilligay markaa tahay dee haddii aanu garanayn doo isagu waagii aanu garanayn de inuu ictimaadaa dadka garanaya ta kale waxa weeye meelahan laydharka badan yani iyadoo markaa loo baxo meel sare mooyaane ama darafyada dadka ku yaalla mooyaane laydharkan badanee markaa shaaracyada ku yaalle ay waaweyn ayaa qofkii indhaha ka qabanaya marka waxaa dhici karta inaanu aad u arkin baa suuragala laakiin wuxuu samayn karaa meelaha darafyada inuu la hadlo dadka markiisa waxa jooga inuu markaa la hadlo yani markaa saasoo kale ayuu samayn karaa ama marka waxawe markaa meel dheeroo kale oo marka waxawe sida dabaqoo kalea inta la koro in laga eego marka waxawe waaga markaasoo kale waa dhici kartaa insaani loo arko laakiin hadday leerhar hayaan waa dhici kartaa leerharku inay qariyaan waa suuragal marka weeye calaa kulli xaal yani waxa weeye taqwiim keliya in la ictimaado ma aha taqwiimku waa qariino waa inaan lagu kaaftoomin waa in lana eegaa markaysa marka waan waaga iyo yani marka wakhtiga duhurka iyo ashyaadaas waa in markaa la eegaa xadiidka sagaal iyo siddeetan qaala ibnu abi jamra raximah allah can abi hurayrata rafaca eh, bukhaari waxa uu ka soo wariyey abu hurayra xaaluu markaa abu hurayra rafcinaayo oo nebiga u kor yeelaayo calayhi asalaatu wasalaam mucalliqnimo ayuu kaga soo wariyey saynu dib ka sheegi doonno insha allah ama ka caddayn doonno man aftara ku kastoo afura yowman min ramadaana maalin ramadaan ka mida afura min hayri cudurin cudurdaar la'aantii ku afura isagaan wax cudurdaara ah haysanin ayuu iska afuray oo iska cunay walaa maradin iyo xanuun la'aantii xaaluu iska afuray oo labadaba ka maran yahay cudurdaar iyo xanuunba ka maran yahay waa caam iyo khaas waa min baabi catfi alkhaasi cala alcaam waayo cudurdaarku waa ballaadhan yahay xanuunkuna waa ka mid lam yaqdihi canhu siyaamu dahri kama gudaayo xaggiisa siyaamu dahri wakhtigaba inuu soomaa ka gudi mayso wa in saamahu haba soomabee kama gudayso wakhtigoo dhan hadduu soomo siyaamu dahrina waxaa loo idaafeeyey siyaamka darafkii baa loo idaafeeyey idaafaduna waxay ku dhacdaa liadna mulaabasa marka waxaa laga tilmaamayaa siyaamuhu fi dahri baa macnuhu u dhacay wa bihi qaala ibnu mascuud saasaana cabdullahi ibn mascuud uu yidhi xadiidkani bukhaari uma soo warin isagoo musnada ee isagoo mucallaqa ayuu soo wariyey waxaana fiicnay sheikhu inuu kala saaro xadiiska mucallaqa ah iyo ka markaa musnadka ah ee mawsuulka mawsuulkaa ah inuu kala caddeeyaa fiicnayd si loo kala garto bukhaari ma mucallaqnimuu ku wariyey mise isagoo xidhiidhsan sanadku xidhiidhsan yahoo musnadu wariyey oo mawsuul ah waayo dee mucallaqaadka bukhaari waa ka duwan yihiin shardiga uu u dhigay sulbu saxiixa u dhigay farqa u dhexeeya mucallaqaadkuna isku derajo maaha mucallaq waxaa la yidhahdaa xadiidka sanadkiisa aan la tixin ee la yidhaahdo qaala rasuul lahi sala allahu alay wasalam kada ama la yidhaahdo qaala abuu hurayrata qaala rasul lahi sala allahu alay wasalam kada ama yudkaru can abi hurayrata anahu qaala qaala rasul lahi sala allahu alay wasalam anahu qaala kada yacnii saxaabiga ha la sheego ama yaan la sheegin siiqada lagu sheegaya siiqo jasmiya ha noqoto la goynaayo ama siiqo la tamriidinayo la cuduraynaya ha noqoto muqayaru siiqaha laga dhigo oo faacilka ayaan la magacaabin ee yudkaru iyo ruwiya iyo yani markaa wax la mida lagu tilmaamo yani labada noocba waxa laodhanaya waa mucallaq ayaa laodhanaya marka mucallaqaadkii waxay u qaybsamaan mucallaqaatu bukhaari jasminayo oo siiqo jasmi ah oo go'an uu leeyahay qaala iyo wax la mida oo faacilka u magacaabayo u sheegay iyo siiqo mugayaru siiqa inuu u sheegaayo yacni yudkaru iyo ruwiya iyo xukiya iyo saasoo kale lagu sheegaayo siiqada waxa la yhaha tamriid baa la yidhahdaa siqatu tamriid ayaa markaa la yidhaahdaa marka haaliban ahlucilmigu labada way kala farqiyaan oo waxay yidhaahdaan hadduu siiqada markaa uu sheegay bukhaari ay tahay si jasmiyo uu goynaayo waxay noqonaysaa saxiix ilaa man callaqa canhu cidda uu ka calliqay bay saxiix ka noqonaysa halkaa qayd baa ku jira oo masalan waxaa dhici karta inta dambe uu sheegay in waxa weeye markaa xadiiska cilla kaga sugantay masalan oo kale taabici buu ka calliqay laakiin taabicigu wuxuu ka warinayaa saxaabi waxaa dhici karta saxaabiga iyo taabiciga dhexdooda in inqitaac jiro xaggan horena inuu jasmiyaa laga yaabaa sida asarka zakada ku saabsan ee uu ka soo warinaayo mucaad si mucallaqnimo uga soo warinaayo oo wuxuu bukhaari odhanayaa qaala taawuusu taawuus baa wuxuu yidhi can mucaadin annahu qaala kada hadal mucaad laga sheego ayuu soo aroorinayaa hadalkaana taawuus baa ka warinaya bukhaari ma odhan qaala mucaadun kada waayo waa garanayaa dacfiga ku jira ee waxau yidhi qaala taawuusun taawuus waxau yidhi can mucaadin annahu qaala kada culammadu waxay yidhahdeen hadalkani taawuus waa ka sugan yahay sidaa mucaad inuu ka sheegay laakiin taawuus iyo mucaad dhexdooda inqitaac ku sugan yihiin oo taawuus mucaad waxba kama maqal halkaasaa inqitaac soo galay marka markay culammadu leeyihiin siiqo jasmiya hadduu ku sheego ku tacliiqiyo fa huwa saxiixun ilaa man callaqa canhu waxaa laga tilmaamaya wixii ka dambeeya waa mawquul ila anadar in la eego oo la baadho ayuu u yaallaa macnahaasaa laga tilmaamaya laakiin intuu kuu damaano qaaday waa inta ka sokaysa taa lafteeda inta ka sokaysa uu damaano qaaday waxaa dhici karta yidhaahdeen markaa isaga agtiisa inayna saxiix ka ahayn laakiin kayrkii agtiisa saxiixka ay ka noqoto sixadii yacni waxa weeye waxay u dhici kartaa in cid kale saxiix u qabto biictibaar ciddaa kalena inuu markaa ujeeddada saas yeelaa uu yidhi taas badiba culammadu ma sheegaan laakiin bacdu ahlicilmi macnaha waa tilmaameen waana sida cabdiraxmaan ibnu yaxya almucallimi fii bacdi kutubihi uu ku tilmaamay oo amilana u keenay marka waxay ku gaabsadaan culammadu inay yidhaahdaan saxiixo waxay ka tahay ciddaa uu ka calliqay hadduu siiqa jasmiya ku calliqo hadduu siiqa tamriida ku calliqo waxay markaa eh, taasi noqonaysaa sixadii isagu markaa waxa weeye kuuma tilmaamay inuu saxiix yahay ee eh, waxa ghaaliban uu dhacayaa inuu markaa daciif noqonaayo ayuu markaa u dhacayaa yani waxaynu haaliban u leenahay waxaa dhici kartaa iyadoo uu siiqo tamriida ku calliqay haddana inuu saxiix yahay baa dhici kartaa oo waxa la helay xadiis uu kitaabkiisa saxiixa ku soo wariyey isagoo sanad xidhiidhsan ku warinaya haddana maca daalik yacni fii nafsi asaxiix kitaabka laftiisa uu siiqo markaa tacliiqa oo tamriida uu ugu warinayo haddii la yidhaahdo wuxuu markaa siiqatu tamriid ku soo wariyey waa daciifka ayuu kuu tilmaamaya waa ishaara ila dacfi xadiiskan isagoo mawsuula sanadku xidhiidhsan yuhu mawdic kale ku soo wariyeye sababta marka waxa weeyaan uu ugu keenay siiqadan tamriidkii maxay tahay fii nasi saxiix taas iyadaa ahlucilmiga qaarkood baa ka jawaabay oo xaafid ibnu xajar waa markaa tilmaamay isagoo ka soo naqlinaya sheikhiisii abulfadli alciraaqi oo waxau yidhi sababta uu caynkaasoo kale u samaynayaa bukhaari waxa weeyaan wuxuu ku tilmaamayaa inuunu xadiiska bilmacnaa ku wariyey oo markaa waxaweeye sidiisii ku keenay marka macnaha uu ku wariyey aawadeed buu tamriidka uga dhigay isagoo mowdic kale saxiixa kaga yimi sanad xidhiidhsan taasina waa faa'iido yani wakhtiyada qaarkood marka waxaan yani markaa timaadda yani weeye marka siqatu tamriidku ma wada aha in laga tilmaamayo dacfi laga tilmaamayo imanka xadiiska ku saabsan oo kale ma garanaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi fayunaadii bisawtin yasmachu man bacuda kama yasmachu man qarub allah maalinta qiyaame wuxuu ku dhawaaqaa cod uu maqlaayo ka dhowi siduu u maqlaayo ka fogi ayaa ka dhowina u maqlaya isku sibay u maqlayaan baa laga tilmaamaya xadiiskaasoo kale saxiixiisa markuu ku soo aroorinayo siqatutamriid buu ku sheegaya siqatu tamriid buu ku sheegaya shuraaxda qaarkood iyo mashaayikhda qaar baa waxay yidhaahdeen sababta bukhaari uu siqatu tamriidka ugu sheegay waxa weeye lafdiga sawti ee ku jira buu ka tawaqufayaa oo ishkaalka lafdigaa ku jira in ilaahay sawd loo tiiriyo ayaa sababay inuu markaa tamriidiyo siiqada mase aha caynkaas taasi ma aha markaa sida saxiixa ee waxay tahay sababtu siday markaa culammada qaarkood ay sheegeen macnaha ayuu xadiiska markaa ku keenay ama waa ikhtisaariyey labada mid bay sheegayeen sababtaasuu markaa siqatu tamriidka u sheegay oo ugu keenay wa ilaa xadiisku agtiisa waa ka sugan yahay sawdkana miduu ka tawaqufaayo ma aha waayo kitaabkiisa khalqu afcaali ilcibaad ayuu markaa xadiiska daliishaday isagoo sanadkiisa taxaaya una daliishanaaya yacni sawdka ilaahay isagoo markaa waxaa sugaya ayuu marka waxaweeye sanadka xadiiska taxay saas aawadeed warka ay yidhaahdaan marka waxawe qolyaha firaqa qaarkood sida ashaacirada iyo maaturidyadii ay yidhaahdaan in allaha laa yatakallamu bixarfin walaa sawt waa halad waa arrin qalad ah marka imaamulbukhaarina saxiixiisa arrinkaa waa ku ixtijaajayaa oo waa sugayaa sawdka ilaahay yani waxa waa sugaya waa tilmaamaya calaa kulli xaal masaladaas waa mas'ala marka waxa tawiilat dayl ah khulaasadu waxay tahay bukhaari mucallaqaadkiisu badiba markaysa marka waxawan yani takraarka kitaabkiisa aad ugu fara badanoo badiba marka kitaabka gudihiisu ku xidhiidhiyey kun iyo saddex boqol iyo koob iyo afartan mucallaq baana kitaabkiisa ku sugan ha yeeshe dhammaantood iyagoo mawsuulay kitaabka laftiisa ku yimaadeen mawaadic kale marka laga reebo lixdan boqol iyo lixdan ka mida ayuunbaan mawdic kale oo kitaabka ka mida aanu ku xidhiidhin oo mucallaqnimada iyagu ku baaqi ah kuwaasna culammadu waa ka hadleen xaafid ibnu xajarna fatxulbaarigana waa kaga hadlay kutubo kalena waa kaga hadlay oo waxa weeye markaa waa taqliiq yani marka waxa weye takhliiqu tacliiq kitaabkiisa la yidhaahdo iyo miduu kasoo ikhtisaariyeyba yani waa kaga hadlay marka dhowr kitaab buu mawduucaas kaga hadlay oo ugu bacdheer yahay yani marka takhliiqu tacliiq takhliiqu tacliiqna waxa weye waa matbuuc isagoo shan mujalladah ayaa markaa la daabacay aanu nimaadno asarkan asarkani wuxuu ku soo arooray siiqa tamriid ah waayo bukhaari wuxuu odhanayaa wayudkaru can abi hurayrata rafacahu waxaa laga sheegaa abu hureyre xaggiisa xaalu abu hureyre rafcinaayo oo nebiga u kor yeelaayo man aftara yowman min ramadaana alxadiisa markaa siiqa tamriid buu ku yimi waxaa xidhiidhiyey eh, afarta asxaabu sunan iyo ibnu khusayma ayaa xidhiidhiyey ibnu khusaymana waa saxiixiyuu odhanayaa xaafid ibnu xajar afartana waa u tiirinayaa asxaabu sunan saddexda kale waa soo wariyeen laakiin nasaa'i wuxuu ku soo wariyey kubraha culammadii horena markaysaga may kala qaadi jirin markay sheegayaan nasaa'i baa soo wariyey inuu kubraha ku wariyo iyo iyo inuu markaas suqraha ku wariyo labada mid walba waxay itlaaqi jireen yacni nasaa'ina waa soo wariyey bal ee bacdigood waxay u isticmaalaanba nasaa'i baa soo wariyey hadday itlaaqaan inay u jeedaan assunan alkubraa inay u jeedaan saas aawadeed baa markaa culamada qaar ay naqdiyeen meelaha qaarkoodoo inta la yidhi markaa nasaa'i waa soo wariyey qaarkood mujtabaha intay ka baadheen sunan suqra ay yidhaahdeen sax maaha inuu soo wariyey ayaa waxay yidhaahdeen yacni istilaaxa markaa nasaa'i waa soo wariye kubrahaba waa loo isticmaali jiraye in la ictiraado ma ahe kubraha ayuu ku yimi kanna waa saas warka ku saabsan marka ibnu khusayma waa saxiixiyey ibnu xajar waa u nisbaynaya laakiin marmarka qaarkood khalad wuxuu ka yimaadaa iyadoo ibnu khusayma uu saxiixiisa xadiiska ku soo wariyey ayuu wakhtiyada qaarkood cillo u sheegaa ama tawaquf u sheegaa ama uu yidhahdaa cilluu leeyahay ama uu yidhahdaa filqalbi minhu shay marka kuwa noocaasee markaa gaar uu markaa u duray oo wax uga sheegay amaba tawaquf uu tilmaamay saxiix ma noqonayso in la yidhaahdo wuu saxiixiyey yacni markaa ma noqonayso oo wuxuu odhanayaa in saxa alkhabaru fa inii laa acrifu ibna almutawis walaa abaah yacnii hadduu khabarkani asaxo sidaasuu markaa yidhi intuu sanadkii taxay dabeedna wuxuu marka uu yidhi waayo ma garanaayo ibnulmutawis ma garanaayo ayuu marka uu yidhi aabbihiina garan maayo marka maadaamay saas tahay waxa weeye warka uu yidhi wasaxaxahu yacni ibnu xajar odhanayo wuxuu noqonayaa markaysa markaa yacni inuu markaa sahwi yahay saas yadaa buu noqonaya sidaas ayuu noqonaya mawaadic baana dhacday oo sidaasoo kale intuu marka waxa weeye u cilleeyey ama cillo u ishaaray haddana loo tiiriyey inuu saxiixiyey mas'alada uu xadiidku ka warramaya waxay tilmaamaysaa maalin ramadaan baa ruux cudurdaar la'aan ku afuray masaladaasay ku saabsantay waa garanaysaana haddii cudurdaar lagu afuro oo cudurdaar uu keensado cudurdaarkaasi noocuu doonaba ha noqdee ama waxaweeye marka ha noqoto safar ha noqoto ama marka waxaweye marad ha noqoto ama cudurdaar kaleba ha noqotee haddii cudurdaar lagu afuro xaalka noocaasa qofku dembi markaa kuma laha waana qallaynaya faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa faciddatun min ayaamin ukhar ka warran hadduu cudurdaar la'aan ku afuro cudurdaar la'aan hadduu ku afuro xaalka noocaasa jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihiin waa qallaynayaa oo maalin buu qallaynayaa towbadna waa raacinaya inuu towbad keenaayo ilaahay dembidhaaf weydiisanayo atowba iyo alistikfaar intuu la yimaado ayuu markaa qadaha maalintana la imanaya waana sida jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen xadiidkan sixadiisa nadar baa ku suganoo culammadu markaa in badan baa daciifisay xaafid ibnu xajarna waa ku caddaynaya sharaxa bukhaariga oo fatxulbaariga wuxuu ku sheegaya xadiisku inuu daciif yahay wuxuu odhanayaa saddex cillaana ku sugan cillada koowaad waa idiraab ba sanadkaa idiraab ku jira cillada labaad waxa weeyaan abulmutawis yaziid ibnu mutawis oo sanadka ku jira waa majhuula lama garanayo oo caddaaladdiis ma sugnaa cillada saddexaadna waxay tahay bukhaari baa tilmaamo kitaabkiisa taarikh ku tilmaamo uu ka soo naqlinaya uu ka soo naqlinaya ibnu xajaroo abulmutawis abu hureyre inuu wax ka maqlay lama oga wuxuu odhanayaa markaa dariiqaa saddexaad ama cilladaa saddexaad waxay u gaartay bukhaari waxay ku saabsantahy masaladii ku saabsanayd mucaasarada miyay ku filan tahay iyo imkaanku iyo imkaanu luqiyi in la kulma inay suuragal tahay mise ilaaba ilaa waa in kulan markaa dhacaa walow maratan waa masaladii caynkaas ahayd bay markaa ku dhisantay marka xadiisku cala kulli xaal waa daciif ma asixin sida haddaba xadiisku sheegaayo waxaa laga soo wariyey ibnu mascuud inuu ku tegay ijtihaadan oo sidaas yadaa isagu maray oo ijtihaadkiisu sidaas uu tusay saasaa laga soo wariyey xadiisku hadduu asixi lahaana culammada qaarkood waxay yidhahdeen waxaa lagu xambaarayaa wakhtigoo dhan hadduu sunna ahaan soomo maalintaa ka gudi maayo sunna faral kama gudo qaar baa sidaa ku awilay weji labaad culammada qaarkood waxay yidhaahdeen hadduu sugnaan lahaa waxaa laga tilmaamayaa qadaaga maalintaa uu qallaynaayo kamaalkii iyo sawaabkii wanaagsanaaye uu ku heli lahaa kuma gaadhayo laakiin faralku kama dhacayo looma jeedee faralku waa ka dhacayaa faralkii waa ka dhacaya maca tawba ha yeeshee waxaa laga tilmaamayaa sawaabkii ajarkii wanaagsanaaye weynaaye uu ku heli lahaa baanu ku gaadhayn baa laga tilmaamaya sidaana culamada qaarkood baa u tilmaamay bacdi kale waxaabay yidhaahdeen inkastay yar yihiin dee soonka markaa maalintaa la qallaynayaan qadaagiisu asaxaynba laakiin cidda sidaa ku tagtay waa yarta oo dee daahiriyada iyabaa saas markaa maray culamo kalena waa qaateen sidaasoo waana sida ibnu cuthaymiin laftiisuna markaa u marayo laakiin jamaahirta culammadu waxay leeyihiin waa la qallaynayaa soonkii ramadaan hadduu ruuxii markaa dhaafo oo cudurdaar la'aanba ku dhaafo waxa weeye waa inuu qalleeyaa towbadna waa inuu raaciyaa qalle keliya kuma filla jamaacaad badan oo taabiciinta ka mid ah, oo saciid ibnu musayib ka mid yahay iyo shacbi iyo qataada iyo xamaad ibnu abi sulaymaan iyo ibraahim annakhaci sida bukhaariba ka soo naqlinaayo waxay yidhahdeen yaqdi yowman makaana maalin buu meesheeda qallaynaya waxaa loo jeedaa ay u jeedaan towbaddana waa ku darayaa qallahana waa la imanaya ruuxan markaa cudurdaarla'aan ku afuray inuu dembi weyn ku jiro oo kabaa'ir ah shaki kuma jiro alimaamu dahabi wuxuu ka odhanayaa kitaabkiisa alkabaa'ir yacni muslimiinta agtooda waxaa muqararka ah ruuxa soonka ramadaan cudurdaarla'aan u afuraa waa ka xun yahay zaaniga sinaysanaya iyo ka khamriga cadbayaba isagaa ka xun muslimiintaba saasaa muqarar agtooda ka abuura waayo waa rukni arkaantii islaamka ka mida ah. waa mabaanidii bay ka mid tahay bale marka waxaa lasoo naqliyaa bacdu salaf aan badnayn inay ku gaalaysiin jireen qofka ogaan saa u sameeya laakiin way yaraayeen cidda sidaa ku tagtay saxiixuna waxay tahay inaan lagu gaalaysiinayn qofka markaa waxan ay ka dhacdo oo ogaan u afura inaan lagu gaalaysiinayn baa saxiixa oo wax daliila male in lagu gaaraysiinayo marka marka uu leeyahay kabaa'irtaa kale la sameeyo waa ka daran tahayna waxay markaa noqonaysaa maadaamay mabaanidii tahay arkaantii islaamka maadaama ay tahay awaamirna ay tahay arkaantii islaamkana weliba ay taho taasina ay raacdo tegista laga taga inay ka xun tahay maca sidii ficliga ahayd ee la samaynayey inay ka xun tahay oo culammada qaarkood waxay yidhaahdaan tarkulma'muuri lma'muuri acdamu min ficli lmaxduur ma'muuraadka in laga tago baa ka xumaansho badan maxduuraadka in lala yimaado waxyaalaha xaaraanta iyo macaasida in ficil ahaan loo sameeyo waxaa ka xun in ma'muuraadka laga tago saas iyada abay markaa yidhahdeen warka ku saabsan markaa lama qallayn karo waxay ku dhisan tahay kow qadaagu wuxuu u baahan yahy amar cusub amar cusubna lama hayo laba cibaadadan wakhti bay ku xadideen wakhtigeediina waa tegey maadaama wakhtigeedii tegey wakhti kale lama samayn karo wakhti kale lalama iman karo lama samayn karo taana waa ku dhisanta hmm. sax xadiiskaas yacnii wama nahaytukum canhu fajtanibuuh waxaa qabsaday jumhuurkaa qabsaday oo culammadu masaladaa waa isku khilaafsan yihiin jamaahiirta culammadu waxay qabaan maxduuraadka in lala yimaado ayaa markaa waxaweeye markaa adkaansha badan maanatay ka tartiibiyeen masalada ku saabsan dar'u lmafaasidi muqadamun cala jalbi almasaalix mafaasidda in la daafaco baa ka horaysa in waxaweeye masaalixda la soo jiito waatay taa eh, ka tartiibiyeen xadiiskaana waa cuskadeen ha yeeshee taaife culammada ka mida ah sidan iyadaa ku tegey ou ka mid yahay ibnu taymiye iyo ibnu ibnuqayim iyo ibnu rajab iyo ay ka mid yihiin ayaa sidan sidaa ku tegey waxaana la yidhahdeen istitaacadu meel walba waa gelaysaa yacni waxa weeye oo waxyaalaha marka ma'muuraadka ah yacni sida waxa weeye marka istitaacadu u gelayso waxa kale qudheeda qofku markaa wuxuu kari karo dee ayuunbuu la imanaya laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha laakiin caadatan waxaa la yaqaanaa maadaama uu yahay shayga manhigaa tegista laga tagaa maadaama uu mutayasar yahay oo fudud yahay baan loo raacinin oo haaliban waa wax la kari karo weeye laakiin shaygii ma'muurkaa ah wuxuu u baahan yahay inuu ruuxu isku kallifoo la yimaado laakiin tan hadda ku saabsan marka shayga manhiga ah tegista uu ka tegayo dee kafi naftiisa inuu ka haysta bes buu u baahan yahay taasna marka caadatan waa arrin markaysaga waxaan mutayasaroo la awoodi karo haaliban weeye sidaasaan marka waxaweye xaaladdan loo raacinin caynkaas iyada bay markaa leeyihin marka waxay ka dhigayaan midna mid inay tahay maqsuud ay tahay oo waxaweeye maqsuudkiisu uu markaa sii weynaansha badanya meelaha qaarkood kolley waa sinmaysaayo waxaa lagu soo arooriyey yacni kufrigoo kale dee wuxuu noqon karaa tarki ayuu noqon karaa siduu marka u noqon karo ficli u noqon karo marka meelaha qaarkood yani taasi waa ka iman kartaa yani inay markaa ka timaaddo laakiin cala kulli xaal waa qowl marka ahlucilmiga qaarkood ay markaa yidhaahdeen calaa kulli xaal culammada odhanaysa waa la qallaynayaa bacdigood waxay leeyihiin amarkii horea lagu qallaynaya waa weji oo dimmadiisa waa saaran yahay ruuxa dimmadiisa yacni markaa amarkii la saaro la yidhi soon sidii buu u saaran yahay ilaa uu la yimaado adaa'an aw qadaa'an kaasi waa culammada markaa waxa weeye bacdigood oo qaba inuu qadaagu u baahan yahay amar cusub waxay yidhahdeen amarkii cusub waxaa laga qaadanaya fa ullahi axaqu an yuqdaa daynka ilaahay baa u xaqnimo badan in la gudo waxay yidhahdeen cumuumka cilladaas baa laga qaadanayaa in waxa weeye yacni markaa qallihii in lala yimaado qallihii in lala yimaado cumuumulcilla laga qaadanayo waalxukmu yaduru maca alcillati wujuudan wa cadaman iyadoo xukunku khaas uu yahay baa cilladu hadday caammo tahay xukunkeeduna uu noqonaya mid caama uu noqonaya mid caama uu noqonaya marka taasna waxa weye taas iyadaa baa laga deliishaday waa midda kale waxaa soo aroortay mawaadicda qaarkood oo qadaa la amray sida xadiiskii sheegaayey man daracahu alqayu fala qadaa'a calayh waman istaqaa'a falyaqdi ruuxii matagu ka qaalib noqdo oo marka waxaweeye markaa eh, aan u qastin inuu isagu matago falaa qada'a calayhi soonku kama burin qalla ma saara waman istaqaa'a falyaqdi kii iska matajiya ha qalleeyo xadiiskana marka waxa weye waqawaahu daara qutniyu daara qutni ayaa markaa quweeyey sida marka xaafid ibnu xajarba uu buluuqu maraamka ku keenaayo waa midda labaadee xadiiskii ku saabsanaa ninkii markaa maalinta ramadaan galmada la yimi oo jimaaca sameeyey waxaa soo aroortay riwaayaadka qaarkood aan saxiixa ku sugnayn waliyaqdi yowman makaana maalin meesheeda ha qalleeyo marka riwaayaad kala duwan baana saa ku soo aroorayoo culammada qaarkood ay quweeyeen oo kafaaradii markuu la yimaado inuu markaa qadaagana raacinayo maalinta u qallaynaayo oo ka dheeraadka kafaaradii marka sidaas aawadeed yacnii in qadaagii lala imanayo ayaa laga qaadanaya ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa farqi wuxuu u dhexeeyaa ruux marka hore soonka isku dayey oo la yimi oo marka dambe soonkii haddana waxa weeye markaa uu ka jabay iyo ruux eh, marka horeba markaa soonka iska daayo u badrheeray inaanu suumin labada farqa u kala dhexeeya marka kaas isagu waa markii hore soonka isku dayey oo la yimiye laakiin soonkii jebiyey laakiin kan kale isagu ma qallaynayo calaa kulli xaal suwarka qaarkooda farqi waa u yara dhexayn karaa oo ruuxaan markaa u badrheerin oo markaa soonkii inuu eh, jabiyo laakiin eh, matajinta uu iska matajiyey isagaan islahayn soonkii jabi yacni arrinkaasi uu ka dhacayo deedna la yidhi soonkii waa kaa jabay saas iyadaa lagu yidhi laakiin ruuxan isagu u bareeray ee markaa waxaweye galmada xaaraantaa la yimi soonka inuu ku jebiyana u badrheedhay inuu waxaweeye markaa isagu eh, loodhanaayo qallihii waa haystaa oo sababtan waa ku qallayn karaa laakiin kan kale isagu waxa weeye inaannu soonkii markii horeba bilaabin ayaanu markaa waxa weeye ku qallayn karin ta noocaasi farqigaasi nowcan maa waxa weeye farqi qawiya ma aha farqi qawiya ma aha calaa kulli xaal sida saxiixi waxay tahay aanu soo gebagabayne khulaasadu waxay tahay soonka ramadaan qofkii cudurdaar la'aan u afura waa qallaynayaa sida saxiixa ee jamaahiru ahlicilmi ay qabaan salafan wa khalafan ay qabaan oo afarta madhaboodna ay ka mid yihiin salafkiina waxa weeye ay marka waxa weeye qabeen bale markaysa marka waxaan yacni cidda marka laga sheegayaaba khilaafkeeda ay tahay wax naadira oo aad iyo aad u qaliila marka ay yihiin jamaahirtu siday qabeen waxay tahay inuu qallaynaayo marka raacinayana towbadna raacinayo la imanayo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online